in badan cayntiisaa la xadfaa hadda fiiri mudaaricii oo majsuumkaa waxay leedahay lam yaqul fiiri qaafkii iyo laamti ee jooga cayntii waa maqan waa fadi iyo laamtii waxaa jooga lam yaqul isagoo yaaiya waxaa leedahay lam yabi lam yabi amarkii oo kale waxaa leedahay qul bi isna waa ka maqantahay cayntii marka ajwaf aa la yidhaahdaa maxaa loogu magacaabay likasrati xadfi caynihi ilaa ajwafku waa midka aan jawfka lahayn in badan cayntiisaa la xadfaa khaasatan sidaa mudaarica majzuumka oo kale qaybo ka mida iyo amarka ahaani kan labeeya aljwafu waa ajwaf wa huwa ajwafku maa ficil weeye caynuhu cayntiisu xarfu cilatin xarfu cillo ay tahay xarfu cillo ay tahay haddii lu yidhi waa wow iyo ya alif maahan alifku asal ma ahan alifka asal isagu ma ahan ee asaluu ka soo gadoomo ama waa zaa'id alifku sidiisaba ee marka lagu yidhahdaa waa xarfu cillo waa wow ama waa ya wa huwa ajwafkii maa ficil weeye caynuhu cayntiisu xarfu cilatin xarfu cillo ay tahay wadaalika tusaalihii ka qaala iyo wa baaca oo kale weeye wa khaafa wahaabana inuu ku dara ficneed maxaa yeelay facala wuxuu ka miisaaliyey laba miisaal waa facala muctalulcayn bilwow wajwaf waawiya qaala wuxuu kaloo ka miaaliyey ajwaf yaaiya baaca marka wuxuu ka miaaliyey faciladii wuxuu ka miaaliyey ajwaf oo waawiya khaafa asluhu khawifa waxaa la rabay yaa'igiina inuu facilo ka miaaliyo oo uu yidha haaba asluhu hayiba haaba asluhu hayiba oo u dhammaystiro asluhaa kelimaadan asalkoodii qawala wa bayaca wa khawifa wahayiba u ahaa asalku sidaasuu ahaa labada hore waa facala qaala baaca labada kalena waa facila waa khaafa iyo haaba markaa asalku waa qawala bayaca khawifa saasuu ahaa quliba waa la gediyey kullun mid kastoo min alwaawi walyaai ka mida alifnaa loo gediyey maxaa alif loogu gediyey litaxarukiha ah xarakoobideeda iyo wanfitaaxi maa qablaha waxa ka horeeya oo fadxisan afartuba sidaasay ku noqdeen qaala baaca khaafa haaba sidaasay ku noqdeen faidaa usnida marka loo tiiriyo huwa ajwafkii ilaa damiiri rafcin damiiru rafca marka loo tiiriyo damiiru rafcahaasoo mutaxarikin xarakaysan damiiru rafca xarakaysan wa taa mutakalim taa mukhaaab maa faacila nuunu niswa afartuba waa damiiru rafca mutaxariga hadaa tidhaahda qultu waa taa mutakalim haddaa tidhaahda qulta waa taa mukhaaab haddaa tidhaahda qulnaa waa maa faaciliya haddaa tidhaahda qulna waa nuunu niswa afartaas weeye damiirraxiimu taxariga ahaa oo la xariisanaya ficilka maadigaa waa afartaas faidaa usnida ajwafkii marka loo tiriyo ilaa damiiri rafcin mutaxarikin xudifad caynu cayntiisa waa la xadfaa litakhallusi si looga takhalluso min asaakinayna laba reeban oo haddaad tidhahda fiiri qaala waa la soo cilaaliya qawaladii qaala aan joognay damiiru rafca mutaxariga la xariiri ta la xidhiir maala taalmutakalima waxaana la rabaa ficilka maadiga mar kastood la xidhiiraydo damiir rafca mutaxarika aakhirka waa ina sukuun saarto sida darabtu daraba soo bacdu uma dembeyn darabtu ficil maadiya marba haddii damiiru rafca mutaxarika lala xidhiiriyo aakhirkii sukuuna la saara marka hadda qaala baaca khaafa haada caynta awar sukuuna saareen oo waanagii soo cilaalinay laamtana sukun saar iltiqaa saakinina imaana wuxuu ka imaanaa caynta oo ka soo gadoontay xarfu cilo ama wow ama ya ah oo alif noqotayoo sukuunsan iyo laamtiioo sukuunsan hadda uu noqona iil laamtii sukuuna saare cayntiina alifaa loo gadiyo sukuuna saaran faltaqaa saakinaan labadooda marka midda hore xadaf isagaa xarfumadi ila kan daba waaba xaraf صaxiix kan hore xadaf kan hore xadaf iltiqaa saakiniina dhacay kan horaa la xadfa baaca waa la mid waxaa la rabaa inaad cayntii sukuuna saaran oo alifu isku gedayey sukuuna saaran sidoo kaleeto laamtiina sukuuna korah iltiqaa saakiniina dhaca markaasaa la xadfa caynta biictu kaafa cayntii sukuuna saaran alifay u gadoontay sukuuna la saaray cayntaas alifkay alifay u gadoontay sukuuna saaran laamtiina sukuuna saaran khiftu haaba hibtu wuxuu yidhi faydaa usnida ajwafka marka loo tiiriyo ilaa damiiri rafcin damiiru rafca marka loo tiiriyo damiiru rafcoo mutaxarikan xarakaysan xudifat caynuhu cayntiisa waa la xadfaa litakhalusi si looga fakado min asaakinayn biiltiqaa'i saakinayn laba reeban inay kulmaan sababta keenayda iltiqaau saakadaynku ku bara caynta horta sukuuna saara waa ku soo bara ah, qawala dayaca khawifa hayiba iyadoo ah markii la iclaaliyey cayntii ay u gadoontay sukuuna saaran sukuunka labaadna laamtu kora wuxuu ku yidhi li'ana almaadiya maxaa yeelay ficilka sidiisaba maadiga ah qaacida waxa ah yejibu waajib waxaa ah taskiinu aakhirihi aakhirkiisa in sukuun la saaro cinda tisaali damiiri rafci damiiru rafca la xidhiirsashadiisa agteeda cinda tisaali damiiri rafci damiiru rafcada la xidhiirsigiisa agtiisa damiiru rafcaha almutaxarika xarakaysan bihi maadi uu la xidhiirsado wa xurikat faa'uhu marka waxaa meeshaan uu muhiim ah fa'da xarakaxaa la saara qaala daaca khaafa haada marka damiiru rafca la xidhiidsado oo cayntii waa la xadfaa maxaa la saara waxaad leedahay facala iyo facila iyo faculo u kala du horta ah, facala noo hormari facala noo hormari facala caynta waxaad saaraydaa waxaan rabaa fada fada caynta maaha fada waxaad saaraydaa caynta xaraka u manaasiba cayntaad fiirinay hadday wow aheed maxaa u manaasiba damo damaad saareen qaala markaa dami rafca la xidhiid waxaa leedaha qultu qulta qulnaa qulna hadday cayntu yata ya maxaa u manaasiba kasro kasraad saareen baaca waxaa leedaha b bitu bita b bina bina facla waa intaas waxaa nidhi facala waxaad saaraydaa fadeeda caynteeda xarako u jinsiya cayntaad fiirina cayntu ma waawa mise waaye labaday mid ilaa annaga ajwaf keliyaaan ka hadlaynaa ficil saxiixa kama hadlayno ajwafaan ka hadlayna marka ajwafka caynta xarako umanaasiba fada saaray mar hadduu facala yahay hadduu marka facala muctalcayn bilwow yahay fada waxaa saaree dam qultu aad leedahay saama yasuumu sumtu dheh qaama yaquumu qumtu dheh dama saar haddii uu yahay facala muctalcayn bilya ya maxaa u munaasiba kasro bictu dheh kaala yakiilu kiltu dheh waaya taas waa facala facala halkaasaan uga tagnay facila gal facila ayadaa dhihi maydid caynta maxaa u jinsiya waxaa leedahay wasniga wasniga sow faacila maaha caynta maxaa saarneed wasniga sow kasra ma saarneed kasra iska sax ha kala qaadi inuu waawi yahay sida khaafa iyo inuu yaai yahay sida haaba ha kala qaadine fa'da kasra saar khiftu dhe waan cabsaday hibtu waan ka hibaysa ah, marba hadduu ficlo yahay kala qaadi maydo fa'da maxaa saare kasro marka facala fadeeda xarakada la saara maxay tuseedhe marka waa masalo kale facala fadeeda xarakada la saara maxay tusee lidalaalati اlmaxduuf dhe xarakada la saara fada facala waa lidalaalati اlmaxduuf xarafka la xadfay ku bare marka way lagu yidhahdaa qultu sumtu qumtu damo maxaa u jinsiya wow marka caynta la xadfaa waa udhi haye bictu kiltu markaad tidhaahdo kasre maxaa munaasiba u jinsiya ya marka facala fadeeda xarakada la saaray maxay tusee lidalaalati maxduuf ay u sugnaatay maxduufkay tusee xarakada la saaray facilo fadeedana lidalaalati اlwasni ah. waxaad fahmee wasnigu inuu facilo yahay oo caynta xarakadeedii wey caynta xarakadeedii caynta xarakadeedii marka lagu ihahdo kiftu waxaa leedahay ficilkaanu facala maan waa facila khawifa waa aslu hayiba hibtu markaad aragto waxay leedahay aslu hayiba marka waxay leedahay facala fadeeda xarakada saaran waa lidalaalati maxduuf facila fadeeda xarakada saaranna waa lidalaalati wasni warkiisu waa intaa facula a soo hartuusan ku darin inuu ku daray aheede facula iyadana ku darayna insha allahu fiiri wuu ku yidhi waxurikad waa la xarakaynaa faaw fa'diisa bixarakatin xarako xarakadoo tujaanisu ujinsiya alcayna caynta litadulla cala almaxduuf marka aa laga rabaa litadulla cala almaxduuf si ay u tusto xarafka xadfan hadduu wow yahay dama saar fa'da qultu sumtu qumtu dheh haddii uu ya yahayna kasro saar bitu kiltu dhe quntu bitu ilaa fii naxwi khaafa maahane waa facilihii ilaa fii naxwi khaafa taas waa facale ka soo reeb facila soo reeb iyo facula labadaas soo reeb ilaa fii naxwi khaafa waa facila maxaa la xarakaynaa facila marka lala xariiriyo damiirurafca mubtaxariga facile ajwafa wey ajwaf lew meeshan wax looga hadla maxaa la xarakaynaa fatuxaraku waa la xarakaynaa fa'da bilkasri la kala qaadi ma inuu waaw yahay inuu yahay ya facila muctalcayn bilwaaw facila muctalcayn bilyaa isku mid wey ha kala qaadin fatuxaraku waxaa la xarakaynaa bilkasri min jinsi xarakati cayni ku yidhi caynta xarakadiisa xaal yahay midku jinsiya litadula cala alwasn si ay wasniga kuu tusto ha kala qaadin waaw iyo yaai wuxuu ku yidhi fatuxaraku waa la xarakaynaa bilkasri min jinsi xarakati اcayni caynta xarakadeeda xaal kasradu ku jinsi tahay khaafa asluhu khawifa haaba asluhu hayibe xarakadii oo saareed caynta taasuu ku jinsi tahay marka faada kasraa la saaraa litadulla calى اlwasni ableeda si wasniga ay kuu tusto naxwu khiftu nimtu naama nimtu asluhu nawima waa khawfaday lamidta ah. naama asluhu nawima nawima uu marka waxaa la ku daro haada ila khaafa iyo waa naami haada hibtu aad leedahay hayiba asluhu hayiba waxaa lamid ahoo kaas lagu daraa facula oo ajwafa facula ajwaf ah tidhahdaa daala asluhu dawula daala asluhu dawula dawula dawula waxaa la taxaraka xarf cilatu qabla qulibat cilatu alifan damiru rafca mutaxariga la xariiri maxaa la saaraa fa'da waxaa la saaraa caynta xarakadii saaree caynta xarakadii saaree marka dawula u asalku caynta waxaad leedahay caynta xarakadiisa reebta maxaa leedahay dultu dultu maxaa loo yeel lidalaalati اlwasni lidalaalati alwasni si wasniga aad u garato dultu inuu asalkiisu uu faculo aha oo caynta dama saareed caynta xarakadiisa reedataa rar hadduu faculaya hadda isagoo faculo waawiyahan miisaalinay yaa'igiina yaa'i maba jiraale in la hayu amahan facula oo ajwafa oo ya iyo hal wasina hal misaala ka jira hayua hay-adiisaa wanaagsanaatay hayua ay xasunat hay-atu halkaas misaalaaba laga hayaal maba la ark wax kale ah, hayua ey xasunat hay-atuhu waay halkaas marka maxaan ogaanay ajwafka facala markuu yahay maxaa la saaraa faada caynta xaraka ujinsiya lidalaalati maxduuf hadduu facilo yahayna xarakadii wasniga la saara lidalaalati اlwasni hadduu faculo yahana caynta xarakadeeda la saara lidalaalati اlwasni intaas weeye laakiin meeshaan xoogaa sheeka xariir ah aa la geliyaahoo lagu sharxaa oo haddana waa iska soo gaabina waa iska soo gaabina xoogaa yaroo sheeka xariirahay wadaadadu ku sharxi jireen meeshaan markay oo waxay dhihi jireen meeshaan iska nir annagu facala fada waxaa la saaraa caynta xaraka u maya saas fudaydkaas kama dhigaan waxay idhahdeen qaala soo maahan asalku qaala asluhu qawala taxaraka xarfu cilata wanfataxnaa qabla qulibat cilatu alifan al soo maahan caynta xaa saarnaa intaan alif loo bedelin maxaa saarnaa fadxaa saareed fadxad yarkay jirtaa aliftay ku qadaranta alftay ku qadaranta markaad qaala tidhaahdo aliftay ku qadaranta adxadi baaca aluhu bayaca taxaraka xarf cilata man fata maa qabla qulibat cilatu alif caynta fadxadii saareed aliftay ku qadaranta soo maaha marka waxay idhahdeen marka damiiru rafca la xariirsana iltiqaa saakina dhacaad oo marka cayntiina waa alif sukuunsanay isku bedeshay laamtiina sukuuna la saara waxaa la rabaa markaa caynta alifta intaan la xadfin xarakadii ku qadarneed xarakadii ku qadarneed maxay ahayd fatxa soo ma ahayn fatxadii haddaan tar qaadno aan fa'da saarno waxba faa'iido mayno alla wada fatxa saareen soo maaha suuq meeshaan ku yaallaa jira yidhahda oo xarakaadka lagu kala gado xarakaadkaaba lagu gado asagana oo lagu kala bedeshaa waxaad qaadee alifta fatxadii ku qadarneed suuqaad geyna xarakaadka waxay leedahay dama iga siista fadxadan damadaa lagaa soo siiya inta qaadaad fada saare qultu saasay ku tirin yiri qultu waa saas bictuna sidoo kale yihahdeen waay markaasaa damadaa sala saaraa lidalaalati maxduuf eh, bictuna waxa weyan ayadana baaca iyadoo aan markii damirofcala la xadhiir iltiqaa saakinayn ku dhaco aa la leeyahay haye cayntu waa ye waxaa la rabaa yadi xarafkaas yada xarakana tustaa la rabaa cayntaxaa ku qadarnaa fadxo fadxa marka ya maba kutusaydaba suuqaad geyna xarakaadka lagu kala gado fadxadii alifta ku qadarneed waxaad ku soo waxaa leedaha kasraha lagugu bedelo kasr kasran ku raba kasra lagaa soo siina kasradaasaad soo qaade markaasaad feda saare bitu kulligood markaa saasay sheekadaasaa ku wada jirto wixii oo la bedelayo caynta xarakadeeda oogaa maskaxdaa looga nashaadina waaya oo sheekooyin xoogaa in la dhexgeliyo waa fiicanta yidhahda cashar waa yahay waa ka gudbaynaa kaas annaaqisaanu gudbaynaa ahalis midka saddexeeya annaaqisu waa naaqis naaqis ayaan u gudbaynaa ahaalisu midka saddexeeya annaaqisu waa naaqis naaqis xaa loo yidhi lidahaabi laamihi fi lmudaarici fi lmudaarici almajzuumi walmri dheh in badan laamtiisa ayaa dhacda mudaarica majzuumka ah iyo amarka markuu joogo ah, naaqisku waa saas naaqis maxaa loogu magacaabay lidahaabi laamihi fi lmudaaric اlmajzuumi wاlmri yakshaa lam yakshaa amarkiina ikshaa yadcuu lam yadcuu amarkiina udcuu yarmi lam yarmi amarkiina irmi marka waa lidahaabi laamihi في المضاaرع المجزوم والأمr saasaa loogu magacaaba lh qaar kalena waxay hahdeen maya xarakaadka aan ka muuqan mararka gobolon qaaraa ka nuqsaamo الثالث الناaqص وhuوa ناaqصku ma فiعل wey laamu laamtiisu xarفu cilaةin xarفu cila ay tahay naxو غaزاa waa dulay وaramaa waa turay وaraضya raadiyu noqday وasaruwa sayiduu noqday marka laamtii waa xarفu cilo غaزا rama radiya sarwa saddexdii xarf ciluu ku miaaliyey hazaa iyo ramaa waa alif radiyana waa ya sarwana waa wow laakiin waxaad ogaataa alif asala ma jiro oo ficilkan ku jira ficil ma galo alif asala ee alifka ku jira ama waa zaaid ama asalu ka yimid alifkaan marka asalu ka yimid oo hazaa asluhu gazawa wa ramaana asluhu rama ramaya isagaabaa kuu sheegaa wuxuu ku yidhi aslu اlwalayni labada ficiloo horayda oo khazaa iyo ramaa ah asalkoodii hazawa uu ahaa wa ramaya bifatxaati fatxayaalaa laysdaba dhiga taxarakad waa la cilaalina marka taxarakad way xarakaysantay kullu mid kastoo min alwaawalyaai ka mida wanfataxa waana ka hor dhigmay maa qabla xarafka ka horeeya faqulibat alifna loo gediyey marka sidaasay ku noqdeen khazaa rama faa'iidaha usnida marka la tiriyo kullun min hazaa wa rama marka mid kastoo labadooda ka mid a ah, hazaa iyo rama faa'iidaha usnida kullun min hazaa wa rama mid kastoo hazaa iyo rama ka mida ah, marka loo tiriyo ilaa damiiri rafcin mutaxarikin rajacad marka loo tiriyo ilaa damiiri rafcin mutaxarikin rajacad waxay aliftu u laabanay ilaa asliha asalkeedii waa goorma in kaanad aliftu hadday tahay aaliatan mid saddexayda aliftu hadday tahay xarafka saddexaad asalkeedii u laabanay hadda aza soo xarafka saddexaad maahan ramaana soo xarafka saddexaad aliftu maahan damiiru rafca haddaad la xidhiido asalay u laabanay aza alifteedu halkay ka soo gadoontay waaw wawdeedii ku laabanay ramaa alifteedu halkay ka soo gadoontay ya yadeedii ku laabanay aza taa la xidhiiri ta mutakalim azowtu ramaa bmutakalim um la xidhiidhe ramaytu asalkeedu ku laabane waa goor marka asal ku laabe waa alifta xarafka saddexaad markay tahay bs ah. ah, xarafka saddexaad markay tahay waay azawtu wuxuu ku yidhi naxwu hazawtu waan duulay wa ramaytu waan tuuray waan gemey waqulibad yana loo gedina in kaanad aliftu hadday tahay raabicatan mid afrayda iyo fagsara wax ka badan xaraf xarafka afraad iyo wax ka badan hadday tahay xarafka afraad hadday aliftu tahay amase wax ka badan sida xarafka shanaad xarafka lixaad hadday tahay markaas kala qaadi maydida ya-a loo wada gedina waqulibad yana loo gedinaa in kaanad hadday tahay raabicatan mid afrayda iyo fagsara wax ka badan naxwu istaqzaytu duulaanan ka dalbaday inuu duulaan ka istaqzaa ay aheed intaan lala xidhiirin damiru rafcaha istaqzaa duulaan ayuu ka dalbaday marka hadda fiiri istaqzaa halkay aliftu dhacday waa saadisa soo maaha saadisa weeye shan xarafaa ka horayda waa saadisa bal tiriya idinkaba istaqzaa waa xarafka lixaad ayadu waa saadisa la xariiri damiiro rafca mutaxariga istaqzaytu alifaad u gadina dhimeed halkaad ka timi ah. halkay ka soo gadoonta la dhihi maanta aye istarmaa tuurid ayuu ka dalbaday inuu wax tuuro ama wax rido ama wax gamo ayuu ka dalbaday istarmaytu dhe ya u gedi tan awalba yay ka soo gadoon ah. laakiin ma waa la kala qaaday mar hadday noqoto raabica fa akfar ya loo wada gadina wkada wlxukmu xukunku kadaa sidaasu ahday maca alifulinain haddii alifulinain la xidhiirsatana waa sidaas waa sidaas macnaheedu waa maxee hadday saalisa tahayna asalki ugedi hadday ka badan tahoy raabicaya ka badan tahayna ya ugedi aliftaas iyo wowdaas wuxuu ku leeyahay alifta adiga fiiri hadday aliftaasu saalisa tahay maca alifulinain asalkeed ugedi hadda hazaa laba ka dhig waxaa duulaya azawa wowdeedu gedi azawa ramaa laba ka dhig wa wax tuuraya ramayaa yadeedu gedi azawa ramaya hadday ka bataanna istakzaa laba ka dhig khalaas istakzayaa ah, istarmayaa istakzayaa dhe ah, istakzayaa waalxukmu xukunku kadaa sidaasoo adag macali fi lisnayn naxwu azawa tan waa wowdiyo haalisaad asalkeedu celi ramayaa waa aliftii oo dhacday aalia asalkeed iyo adahu celi ramaya haddii ay tahay istaqzaa khalaas waa saadisay dhacday aliftiiye ya u celi istaqzaya istarmaana maxaa leeda adaad alif la xidhiidho istarmayaa istarmayaa istaqzayaa labadiia duulaan dalbadeen wey istarmayaana labadii tuuriday dalbadeen wey tuurin in wax la tuuro ay dalbadeen waidaa usnida haddii loo tiriya annaaqisu min facaladhe markaan taa naaqis facalahan rabna annaaqisu waxaad ka dhigtaa naayo faacilka annaaqisu min facala waidaa usnida haddii loo tiriyo annaaqisu naaqis oo min facala ka yimid facile iyo facilo nooga kaadi wuu ku yidhi waydaa snida haddii loo tiiriyo annaaqisu min facala ilaa waawi xudifat laamu laamtiisa horta waa laadfa horta laamtiisa waa laxadfa haddii waawi loo tiiriyo maxaa loo xadfaa liltiqaa'i saakinayn liltiqaa'i saakinayn sababtoo ah waawi jamaaca sukuuna saaran hadda daara buu wowdaasoo sukuun saarna aamanuu kafaruu azaa iyo ramaa aan joogna la xariiri waaw jamaaca wowdana sukuuna saaran intiqaab sakayna dhaca sababtoo ah laamtii alifay u gadoontay sukuuna saaran wowdiina sukuuna saaran intiqaab saakinayna dhaca ma kulmi karaan marka marka waxaa leedahay labadooda yaa la xadfaa laamta la xadfa ilaa iyada xarfumadeed mideeda kaleeto labada xarfu cilla isku masiye ma wowdu waa faacil waa cumdu laakiin aliftu waa laamlm waa xaraf kelimad ka mida waa juزء kelima marka alifta lagtaa azow ramow azow ramow wuxuu ku yidhi waydaa isnida haddii loo tiriyo can naaqis min facala ilaa waawljamci waawljamca haddii loo loo tiriyo xudifad waa laxadfa laamu maxaa loo xadfa liltiqaa'i saakiniin wa baqiyat waxaana baaqi noqonayda fatxatulcayn fiiri facala in laga hadla caynta fatxadeedii ayaa baaqi noqonaysa naxw hazow way duuleen waramo way tuureen azow hazaa iyadoo a wowda la keenay wowdiina sukuuna saaran iltiqaa shaakinina dhacay aliftia la xadfo ramaa iyadoo ah waa jamacala la xadfiyo ramow taas waa facala waa tanaa facila iyo faacula wa ama alakhiraani labada dambeeyaan fiiri hazaa ramaa radiya sarwa afartaasuu sheegay mogtahay labada dambeer marka waa radiya iyo sarwa ah. waa facila iyo facula oo ah naaqis muctalulaam muctalulaam wa ama alakiraani labada dambeeyaan fa tabqaa baaqiyay noqone laamuhumaa laamtoodu calaa xaalihaa xaalkeedii ku baaqi noqone cinda اtiصaali damiiri rafci damiiru rafcada la xidhiirsigiisa agtiisa damiru rafcaha almutaxarika xarakaysan bihimaa labadooda uu la xariirsado damiru rafca mutaxariga markuu la xariirsado taamutakalim taamuqaadab naa faaciliya nuunu niswa markay afartoodu la xariirsadaan sidoodii baaqi ku noqonaya naxwo raditu radita radina radina sidii baaqi ku noqonaya sarutu saruta saruna saruna sidaasay baaqi ku noqonaya yadi sidiiay u joogeen wey macnaheedu isaga horta ficil maadia qaacidaa lagu siiyey mar haddii damiiru rafca mutaxariga la xarigiis waa laamta in sukuun la saara saas qaacidaa lagu siiyey laakiin yadii iyo wowdii waa joogayaan laxadfi maa wey sidii ku baaqi noqonaya waa saas laxadfi maa radiitu wasaruutu wkada wlxukmu xukunku kadaa sidaasu ahday ma aliflinain aliflinain haddii lala xaribiyana sidii ku baaqi noqonaya oo laxadfi maa laamta radiya la xidhiiri naxwo radiya haye sarwana la xidhiiri sarwa sidii ku baaqi noqonaya watuxdafu waa la xadfaa laamta cinda اtiصaali waawiljamci waawiljamci la xidhiirsashadiisa agteeda bihimaa labada ay la xidhiirsan haddii waawuljamaaca lala xidhiiriyo facila iyo facula oo ah naaqis waa la xadfaa laamta waa la xadfaa waa la xadfaa oo maxaa loo xadfaa fiiri maxaa loo xadfaa wa tuxdafu laamti waa la xadfa cinda itiصaali waawi اljamci waawljamci la xidhiidsashadiisa agteeda bihimaa facilaya facula la xidhiidsado maca dami اcayni cayntana dama la saara cayntu waa xarafka ka horeya wowde damada la saara limunaasabati waa wowda munaasabadeedaa loo saaraa naxwu alqawmu qowmkii raduu raadi ay noqdeen wasaruu sayidyaabay sayidyaal ayay noqdeen fiiri marka maxaa loo xadfay laamtii raduu asluhu radiyu radu ilaa radiya uu ahaa soo maaha waaljamaaca la xariiri waaljamaacadana xarabka hore dama la saara sida darabuu soo uma jeedid amanuu kafaruu marka asluhu radiyu waxay leedahay istudqilati damatu calaa xarfi cilatin qablahaa kasratun radiyu yadi yadii damaa saaran kasrana waa ka horayda ah, damad waa xaraka haqiilaa kasraduna waa xaraka haqiila weliba damadaa sii daran marka haddii la yidhaahdo radiyu waa alintiqaal min ahaqiil ilaa asqala minhu xaraka culusa intee laga guuraa mid kasii culus loo sii guuro marka waxay leedaha uftuqilati damatu calىa xarfi cilatin qablahaa kasra fanuqilati damatu ila daad daadka u rar damada maxaa yeelay waawljamaacadu damay rabtaa waa loo raray xarakadeediina waa la daadka kasradii sarna waa la fanuqilati damatu ila daadi bacda xadfi xarakatiha xarakadeeda la xadfaa kadib faltaaa saakiraanay taqaasaakinina wuxuu ka dhex dhacaa yadii xarakada laga raray iyo waawn jamaacadii waa laba xarfu cillo waxaad tidhaahdaa yaa masiye yaa darajo weyn wowda saa keligeeda kelimata waa faacildhan yaduna waa jusulkelima xadaf marka iyada raduu saasay ku timidoo waxaasoo dhibaha laga soo mara saruna waxaad tidhaahdaa asluhu saru wuu saaru wuu ku jira fiiri laba damo iyo laba wow saru laba damaa isdaba taalla soo laba wowna waa isdaba taalla waxaa la idhaha tawaalu amhaal marka culaysaa ku jira tawaalu amhaal damaduna moogta waa aql wow ah. marka tawaalu amhaal wey laba damo laba wow culaysaa ku jira marka waxaad tidhaahdaa saaru wuu wowda kaqa damada meel loo raro lama arko ila damo kalaba ka horaydee kaqaad iltiqaaw saakiniinaa dhacay dhe markaas labada xarf cilu ka dhex dhahay waa labada wow wowda horaydha waa laamulkelima wowda dameedaan keligeedayba faacilta tan hore xadaf saru saasa iyadoona ku timid dhe saru marka iyada waxaa lena tawaalul amhaal ah len laba damo iyo laba wow culaysaa ku jira waayahay sidaasaan leenahay taas maadigu ahaa kullu haadaa intaasoo dhan filmaadi maadigi ayuu ahaa kullu haadaa intaasoo dhan filmaadiyu ahaa wa ama mudaarica mudaarican yarkaan ku darayna insha allah ama almudaaricu mudaaricaya walamru amarka fa maca alifulitnayni alifulitnayn kala jirkiisa laa tuxdafu laamu laamtu laxadfi maa taqzuwaani taqzuwaani labadiina waa duulaysaan tarmiyaani labadiina waa tureedaan ilaa aakhiri ama almudaaric mudaarica iyo wاlmru amarka famaca alifulinayn alifulinaynka la jirkiisa laa taxdafu laamu laxadfima naxwu taqzuwaani waa mudaarici wa tarmiyaani amarkiina waxaa leedahay uqzu waa irmi yaa ah uqzuwa irmiya labadaasuu ka tegey ilaa aakhir waa kan kule wa maca waawljamaacati waawljamaacada la jirkeeda ow yaa ilmukhaadabati yaa ilmuanasa mukhaadaba la jirkeedana tuxdafu waa la xadfaa laamka muطlaqan xaalaan la kala qaadin uma in kaana la kala qaadi ma ee waa la wada xadfaa waa la wada xadfaa laamkaas wuxuu rabo ha ahaadee waa la wada xadfaa laakiin fiiri marka la xadfo maxaa cayntii xarakaa oo saarmi doona wuxuu ku yidhi uma in kaanad hadday ahaato alifan laamtii uma in kaanad hadday ahaato laamtii alifan yakshaa iyo yascaa wey mudaaricii misaalkiisu uma in kaanad hadday ahaato laamtii alifan baqiya waxaa baaqi noqonaa fatxu maa xaraf la kordhigidiisa qablaha laamta ka horreeya xarafka ka horeeya laamta oo caynta fatxadii sare baaqiyay noqonayn naxwu yascawna waa degdegayaan waa mudaarici wascey degdeg yaa hindo amarkii waa la mid mudaarica mar kaste marka yascawna waxaa kaloo la mida ah, tascawna yascawna tascawna mudaaric labadaasuu noqona amarkiina iscow wascay orod gabarya oo degdeg yaa hindu hindu marka mudaariciina waa oo muanasadana miaali waxaad tidhahdaa tascay tascayna tascayna aad leedaha mudaaricii marka waaluljamaacadii wuxuu kuu miisaaliyey mudaaricii muxuu ka tegey amarkii ya muanasadii muxuu ka miisaaliyey amarkii muxuu ka tegey waxa weya mudaaricii marka midba midka kale uga qiyaasa wey marka mudaarici waawljamaacada waa kuu miaaliyey wuxuu hi yascawna maxaa la mid a ah? tascawna amarkiisiina iscow mu'anafadiina wuxuu kuu miaaliyey amarkii iscay waxaa tiraa mudaariciina muxuu noqonaa tascayna tascayna wuxuu ku yidhi wa ilaa wa ilaa waa maxay in lam takuni laamu alifan haddaan laamtu alif aysan ahayn wa ilaa in lam takuni laamu alifan laamul kelimadu haddaysan alif ahayn duma waa la godaa maa qablahaa laamta waxa ka horeeya waa la godaa limunaasabati lwaaw wowda munaasabadiisaa loo godaa wa kusira waa la hoos dhiga laamta xarafka ka horeeya limunaasabati lyaa-i ya-da munaasabadeeda ilaa macnaheedu waa maxay in lam takun ilaamu alifan haddii kelimadda u dambayda ficilko laamta aysan alif ahayn mudaarica xarafka u dambeeya hadduusan alif ahayn duma waa la godaa maa xarafka qablahaa qabla laami laamta ka horeeya waa la godaa limunaasabati waaw oo maxaa la leeyahay ayadoon aysan ahayn laamtu alif waa kanaa hazawa duulay taqzuuna waad duulaydaan taqzuuna maxaa leedahay marka taqzuuna asluhu taqzuwuuna taqzuuna asluhu taqzuwuuna waxaa leedahay tawaalulأmhaalaa ku jira maxaa yeele meeqa damaa ku jirta laba damo iyo laba wow soo maha marka labada wow midda damada ka qaad faltaqaa saakinaan meel loo radaa kama horayde labada wowna midda horayda xadaf ayadaa laamulkelima ila waa kii ku soo yidhi waa kii ku soo yidhi waama almudaaric wاlmru famaca alif الاثnayn laa tuxdafu laam naxwu taqzuwaani watarmiyaani wa maca waawljamaca aw yaa mukhaadaba tuxdaf muطlaqan ha kala qaadin laamtu ha ahaato alif ha ahaato wow ha ahaato ye waa la xadfa ha kala qaadin marka xadaf taqzuuna dhe taqud maxaa ka horay waaw jamcadiina damo limuraasalati waaw taqzuuna yaqzuuna amarkiina uqzuu hayan yadiina ayadoo ya u dambaydo oo laamta ay ya tahay ramaa tarmu tarmiyuuna dhe tarmuuna asluhu tarmiyuuna tarmiyuuna waxaa tihaa ustuqilat damatu calىa xarfi cilatin qablahaa kasratu fanuqilat ilى اcayn marka tarmiyuuna yada damada saaran miimka u naqli oo cayntii ah u naqli faltaaa saakinaani yada xada yada laamu kelimaha waa tii lagu yidhi tuxdafu laamu muطlaqan khalaas tarmuuna yarmuuna amarkiina irmuu waay taas waxay ahayd wa ilaa in lam takuni laamu alifan haddaysan duma waa la godaa maa qablahaa qabla laam laamta xaraf ka horeeya tarmuuna miimki waa godna taqzuuna zaa'idi waa godna limunaasabati waawi wa kusira waa la hoos dhigaa limunaasabati lyaa haye hazaa ka keena mudaaric iyo mukhadaba la xidhiiri taqzuuna u ah asalku taqzuwuuna tawaalul amhaala ku jiree taqzu taqzu taqzuwiina dhe horta yaal muanaful qadaman rabnaa taqzuwiina taqzuwiina taqzu taqzuwiina waxaa leedahay wowda oo laamulkelimada laamulkelimada waxaa tidhahdaa ususqibati kasratu calaa xarfi cilatin qablaha dama taqzu wiina soo kasradaana culayska rar oo caynta u rar oo zaayda nuqilat اkasraة ilى zaay baعda xadfi xarakatiha waa la xadfi iltiqaa saakinaynku wuxuu ka dhex dhacaa wowdii xarakada laga raray iyo yaa muanas mukhadabada waxay leedahay wowda xadaf iyadaa laamtii ah, khalaas taqzine ay noqotay taqzine gabadhi waa duulee taqzine rama tarmina asluhu tarmiyiina tarmiyiina waxa weeyaan laba kasro iyo laba yaa isla taalla tarmiyiina tawaalulamaala ku jira labadayood middaa horaydaa ka qaad kasrada meel looga raada kama horraydee iltiqaau saakinaynaa dhacay yaada horayda xadaf ayadaa laamu kelimaha tarmiina marka waxuu ku yidhi wa kusira waa lahoos dhigaa waa lahoos dhigaa cayntii wey waa xarafka ka hore yamukhaaabada waana caynulkelime limunaasabatin yaai oo waxaa leedaha taqziina tarmiinaad leeda naxwu yarmuuna wuxuu kuu miisaaliyey waawljamaacadii yarmuuna yarmuuna waawljamaacadii weeye oo mudaaric warmitu yaa hindu waa yaal muanasat mukhadabada oo ah amar marka waxay leedahay yarmuna hadduu ku yidhi maxaa kuula mida amarkii oo ah irmu warmiina maxaa kuula mida tarmiina oo mudaariciya uga qiyaaso mudaarici midna wuxuu kaa mudaarici waa jamacadii amarkii uga qiyaaso wey yaal muanas mukhadaban xuu ku siiyey amarkii mudaarici uga qiyaaso wey ويغزوuنa مaxaa la mida مdaaرcaas amarkii غزو وزي وqزي duul gabarya مdaarceedina waxaa leedahay تqزيiنa الله سuبحaنه وتaعالى أعلم وصلى الله على